koonkiiyo camal falaaho waa master isimkiisi loo idaafeeyo haadaa isim u ah facalanna waa khabaru kown wamaa ficilkii habata sugnaaday calaa facila calaa wasni facila facila wasnigeedana ku sugnaaday istaxaqa masdaruhu ficilkaas masderkiisu wuxuu xaq u yeelanaho mudanaa kownahu ahaanshadiisoo facalan u ahaado in lam yakun waa hadduusan ahayn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 waa soo ogaanay laqima laqman laxisa laxsan shariba sharban waa soo ogaanay facilo laasim ah eh, oo shardi ah inay laasim tahay qiyaas waxa uu ku yidhi facalan facalan sidaa inaad tidhaahdo farixa faraxan ashira asagaa kuu mihaali doona badrudiinku ashira asharan cadisha cadashan hariha karafan cawira cawaran facila facalan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 marka labada shardi facilo laga helo facalan ay ku imaanayda farixa faraxan facalan ashira asharan facalan cadisha cadashan facalan facalamtaasaad ku wadi labadaa shardi mar haddii laga helo waxaa leedahay in lam yakun daa tacadin walam yadulla calaa lownin waa inuusan midab tusin ama lown hadduu tusaa qiyaas waxa oo ficla ficla waxaa leedahay kadira kudratan khadira khudratan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 lifaculta u qiyaaso ta'dan gabaygaa keenaye faculo u qiyaaso wey waqis qiyaaso facaalatan ow amase fucuulatan lifaculta lifacula u qiyaaso wadaalika tusaalihii ka shajaacati waa geesinimo iyo wal jaari ficilkii ku socday dhe calaa sahula sahula ku socday baydkana wuxuu kugu sheegayaa facula facula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 sahula suhuula xazuna xuzuuna fucuulatun labadaas wasin oo qiyaaska u leeyay facula wasin waxa weeyaan labadaas wasin oo qiyaaskaa uu masterkiisu leeyay wuxuu ku yidhi waa qis qiyaaso facaalatan sida karuma karaamatan nadufa nadaafatan shajuca shajaacatan karaama nadaafa shajaaca malaaxa waxaa la leeyahay facaala waa qiyaas waa qis qiyaaso facaalatan ow fucuulatan sahula suhuulatan sacuba sucuubatan xasuna xusuunatan fucuula qiyaaso lifaculta lifaculo u qiyaaso ta'da baydka waxa weya gabaygaa keenay tusaalena isagaaba labadii kaa siiyey wadaalika tusaale ka shajaacati weeye shajuuca geesiyuu noqday shajaacatan soo maaha shajuca geesiyuu noqday shajaacatan facaalatan soomaa iyo waljaari kii ku socday calaa sahula ficilka ku socda sahula sahula dhe suhuulatan wey ah, waljaari midka ku socda ficilka sahula ku socda masterkiisa waxaad ku keentaa fucuulatun fucuula ilaa labaad iga sugayday kii koobaad waa shajaaca kii labaadna waa fucuula waa suhuula labadiiu ku miaalina facaala wuxuu kuugu miaaliyey shajuca shajaacatan waljaari ficilkii ku socday calaa sahula kaasna waa miaalkii labaad oo waa maxay mastarkiis xaa leedahay sahula waa fudaaday suhuulatan sacuba waa cuslaaday suxuubatan saasaad leedahay xasuna xusunatan sidaasaad leedahay marka labadan wasin ku dar qiyaaska aad hayday toddoba oo uu sheegay jamaaluddiin lix midna aan korka ka sheegnay hay iskaa kaqasin ah, hal midoon korka ka sheegno fucla ah iyo lix uu asagu sheegaan marayna soo saas maaha waa qis qiyaasoo facaalatan oo fuquulatan qiyaasoo lifacula u qiyaaso ta'daan gabaygaa keenay ee facula a loola jeedaa wadaalika tusaalihii ka shajaacati waa geesinimo iyo wal jaari midkii socday calaa sahula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 qooqid wacadisha waa oomay cadashan facalan oomid waqaria waa gaajooday bimacnaa jaaca wey waqaria waa gaajooday harasan facalan gaajoosho wacawira waa ilbeelay cawaran facalan iluu beelay hal iluu leeyahy waxawila waa ilu walliijiyey ama weershuu noqday xawalan xawalan facalan ariba danuu yeeshay araban facalan shalad yaduu gacantiisa qalashay shalalan facalan ah, shalla asluu shalila soo maahayn saasaad iskaga wadeeda ariba dan uu yeeshaad leedahay araban facalan shallad yadduhu gacantiisaa qalashay dheh shalalan facalan dheh ah, shalila ay la aheed waa ka gudubnay facila oo laazim ah warkeed waa dhammayn hadday long tustana qiyaas maxaa u ah ficla haddaysan tusina maxaa qiyaas u ah facalan naga dhammaata wa facaalatun facaalatun maqiisun waa mid la qiyaasto fii masteri fii masteri facula facula masterkeedaa lagu qiyaastaa alladii faculaha alwasfu isim faacil wasinka isim faacilkaa loola jeeda alwasfu isim faacil minhu facula xaalu ka ahday calaa facilin u yahy halkaan fiiriya marka jamaaluddiin wuxuu kuu sheegay laba wasin oo qiyaas u ah masderka facula waxna kuma qaydin ah, ma kala qaydin wuxuu ku yidhi facula facaalatan iyo facuulatun ay ku timaado ku yidhi laakiin badrudiin waa kuu kala qayda wuxuu ku leeyahay facaala marka uu ku imaana masderka facula waa marka isim faacilku faciil ku imaan jiray fucuul fucuulatun markuu ku imaana masderka facula waa markii isim faacilku faclun ku imaan jiray ah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 haddii faciil uu isim faacilku ku imaado ficil kastoo faculaad oo isim faacilku faciil ku yimaado facaalatana masderka ku keeni hadduu isim faacilku ku yimaado faclunna fucuulatun aad ku keeni waa kala leeyihiinuu ku leey ee maahan facuulahan arkaan mintaan raba ku keene faa'iido weyn waay sooma faa'iido weyn waay saasuu ku leey wuxuu ku yidhi waa facaalatun facaalatun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 w minhu siiqa kasahlin wdariifi waqad yakunu afcala aw facala hmm. waay naxwu shajuuca geesiyuu noqday shajaacatan facaalatan fahuwa shajiicun waa mid geesiya wa maluuxa waa macaanaaday malaaxatan facaalatan fahuwa maliixun waa mid macaan wanaufa nadiifuu wanadufa dheh nadiifuu noqday nadaafatan facaalatan fahuwa nadiifun faciilun waa mid nadiif ah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 fii masdari facula lagu qiyaastaa alladii faculihii alwasfu isim faacil minhu xaggiisa xaalu ka ahaaday calaa faclin uu ahaaday naxwu sahula almru arrinkiyaa fududaaday suhuulatan fududaasho facuulatan fa huwa sahlun arrinku waa mid fudud arrinku waa mid fudud wasacubaamru wasacuba alamru arrinkii waa cuslaado waa adkaaday sucuubatan facuulatan fa huwa arrinku sacbun isim faacilku ku bara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 oo min alwsaani sittati lixda wasni ah wixii ka soo haray masmuucun waa shaad yuxfadu walaa yuqaasu calayh saas wey maxaa loola jeedaa ilaa afartan iyo sagaalkii wasinuu kala saarayay in maalig maxaa loola jeedaa maxaa loola jeedaa ah, dadkii gabalaha dhada maskaxdu in u degdegto afartan iyo sagaalkii wasni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 wasnigii ka yimaada oo aan faclun ku imaan waa shaad dalaba waa dalbay almra dalaban facalan waa shaad maxaa yimi maxaa yeelay lixdii mid ka mida meeshuu ka imaan jiru ka yimi kumana imaan dariiqiisi ah. shariba almaaca biyuhu cabay shurban ficlan haye sow sow maaha mucadde oo facilaad maxaa laga rabay inuu ku yimaado faclan kuma imaanin muxuu ku yimid ha ah, sharbanaa la rabay kuma shurban uu ku yimid soo maaha waa shaad Ah. waa shaad waa shaad dhammaan saas ku wad adiga sidaas ku wad maxaan soo ogaanay facalo laasim ah oo sagaal shardi laga helay maxay ku imaan jirtay facuul haddii wax kale iyadoo ku timid facalo laasim aan aragno waa wuxuu ku yidhi cajasa wuu caajisay cajzan fiiri cajasa can اlmri arrinkii uu ka caajisay cajzan caajisid cajzan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 facalana laga rabay soo maahan waxay ku timid fuclin fiiri zahidda waa zaahiday zuhdan zahidda waa saahiday fi dunyaa ayuu ku saahiday zuhdan zuhdan mashaad calaa kulli xaal lixdii wasni oo lasoo sheegay maadaday ka imaan jireen meel kale maaha maadadii ay ka imaan jireen masderkii ka yimaada dariiqooda aan ku iman waa shaarntaas ha u qaadan lixdan wasni waxaan ahayn waa shaar taasaa soo degdegayda taasaa soo degdegayda taasa u qaadan marka masmuuc weeye inta kale masmuucaas labaatana badrudiin kuu sheega facala waxaa ka shaadowday sideed facilo waxaa ka shaadowday sideed faculona waxaa ka shaadowday afar laba sideedaad iyo afar soo labaatan ma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 شan iyo saddex la isku daray soo sideed maaha facila mucaddaa qiyaaskeedu muxuu ahaa faclun afara ka shaadooday facila laasimahu lon tusayn qiyaaskeedu facalan sow ma ahayn afaraa ka shaadowday facule ha kala qaadin afartuba iyadana waa wada laazim maaha soo facula maaha marka waxaa leedahay masmuuca ina uu sheegi doono badguddiin waa labaatan oo shaadkaa facala meeqaa ka shaadowday sideedu say u kala shaadoobeen an mucadihii ka shaadowday saddexna laasimkii facilana sideedaa ka shaadowday waa afar iyo afar afarna mucadahi ka shaadowday afarna laasimkii facilana meeqaa ka shaadowday afar afartuba hadda waa iska laasim ila facilo dhammaanteedaa laasime marka masnuuc intaasu noqon miaaladana ina waxaa kuu haya badrudiin insha allah wamaa masderkiisi waa daaka madkuurka iska soo haray ali daaka almadkuur min alawsaani sitta ilaa lix uu sheegay jamaaludiin isagu ma sheegin midka toddobaad annagaa korka uga darnay wixii ka soo haray oo loola jeedo masderkii ka yimaada lixdaas maaddaday ka imaan jireen oo aan dariiqooda ku imaan waa shaad waqad kaura alfaciilu faciil waa batay fi sawti dhawaaquu ku batay wasayri ku dar qalin kula qoro iyo wasayri dheh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 socodkana qiyaasuu ku yahay oo waxaad leedahay damala waa degdegay damiilan faciilan waxaad tidhaa marka waqad kaura alfaciilu faciil waa batay fi sawti dhawaaquu ku batay iyo wasayri socod sawdka marka meeqa wasniyo qiyaasaad u haysataa maskaxdaadu ha shaqaydo labaad haysataa fucaal iyo faciil sooma haysatid labaad u haysataa labadaba qiyaasuu ku yahay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 haye isxaaq ka faa'idayso sheeg mumidu ficilkeedii sheeg laga keena ma ulaiya mise waa kayr ulai ya waa kayr ulai miya haye sheeg hadde ya hurdayda adiga adda xuruufta meesha fiiri amada ah, jazaaka allahu khayr amada yumidu mumidun soo maha ah, miim ka godan horta ko kayr ulaiyu ku baray ulaaigii muxuu ahaa mad rubaaciga laga dhigo hamsa lagu seeda amad haye mudaaricee yumidu haye isim faacilkii ku bedelo yada godan mumidu mumid wadaau dhe xanuunkii dheh xanuunka almumidu oo xanuujinaya waa xanuunka aad laxwinaya ay dhihi jireen culammadu xanuun laxwinaya laxw mataqaan laxawga lahjadaha soomaaliya inuu kala bedelan yahay laxawga dadka gabal waxay u isticmaalaan xanuun laxw ah meeshaan iga haya laxaw dadka gabalna waxay u isticmaalayaan jacaylka qofka hantidiisa uu jecel yahay xoolaha dunta dhex maro saas u fiiriyo waa laxwinaa laleeyahy fiiri waa isla laxawga kelimad keligeeda wey qofa nuuc u adeegsana laxaw marka laakiin calaa kulli xaal macnuhu waa maxay waa almuujic waa mid xanuun badan xanuun oo xanuun badan keenaaya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 isagiyuu ku soo celiyey isagiyuu ku soo celiyey shala miyaanaan ku soo qaadan faclun maqiisu lmucadda waalfucuulu ligayrihi siwaa ficli sawtin dalfucaala jala marka fiiri matniga ina maalig inuu soo cesha sax wey sababto a ah matniga wuxuu sheegay fucaal sawtkaa ku yimaada haddana wuxuu sheegay cudurkunaa ku yimaada laakiin annaga in cudurku ku yimaada halkaan kusoo qaadanay sharxa badrudiinka ha isagu ma soo sheegin marka ma dhihi karti wuxuu soo celi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 waxaad samaynaya welidii jaar majruurkan waa qabar muqadama jilaauna mubtada muahara hadda laqba mubtaday ka bilaabataa wowda qaadee jilaa geli waxaad tiraa jilaana macnaheedu waa uhuur uhuur jalaana maxaan kusoo fasn adhara ficlayna ahayd mucaddayna ahayd tanuna waa laazim camalaan ka macnaysanay waana ism waxaa leedahay wa jilaaun muuqasho bilficaali ficaal lagu muuqdo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 xalqiyulcayna keen markaasuu yidhi facala yafcalu waa runtiisa haba ayada mogta hadoo meel kala doone ayadaaba ka midaba facala yaan caynta waxa weyaan xarafkaana cayn ahayn ha biyo kama dhibcaan wey soo ma jeedid tanna waxaad tidhahdaan farra aslu farara waa facala farra waa carara yafiru firaaran ficaalan soo maahan haye firaarki waa kaasaa maxaa soo haray shibul firaar cararidoo cagaha lagu ordo soo ma ahayn ayadoon cagihii lagu ordin cararidna meesha ku jirto abaa waa diiday asluhu abaaye aha abaa waa diiday ibaaan iibaan ha isku dhina iibaan haddaad tidhahda ma ahanba ficaal ibaaan ficaalan qofka hadduu wax kaa diido moogta maskaxdiisi iyo qalbigiisii waa kaa carar waa shibulfiraaq addimada kuma cararay laakiin qalbigiisii iyo qabuulkiisii waa kaa carar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 afarna waxay ka shaadowday laasimka afarta kalena waxay ka shaadowday facula masnuucii meeqo waaye labaatan labaatanka sideed facalay ka shaadowday sideeddaasoo say kalataa shan mucadaha facala mucadahay ka shaadowday saddexna facala laasim ah sideedna waxay ka shaadowday facila say kalatahay sideeddaasu afar iyo afar waa afar mucadahay ka shaadowday facilaad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 wadaau xanuunka xanuunka almumidu ee xanuunjina jalaa waxaa muujiyey macnaahu ay masderahu xanuunkaas masderkiisa waxaa muujiyey wasnu fucaali fucaal wasnigiisa falyuqas hala qiyaasto fucaal tirsamayno horaan usoo tirin ah, horaan usoo tirin waxaan leenahay fucaal waxaa ku tima facala oo laasim ah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 icaal dhegayso marka sharxay si fiicanuu u sharxay markaan badrudiin wuxuu yidhi min almasmuuci shaadkii waxaa ka mid a ah, alladii masmuucan laa yadkuluhu lqiyaasu aan qiyaasku gelayn majii'ulmasderi masderkii imaatinkiisa min facala facala uu ka yimaado facalihii almutacadil tallaabayey calaa facalinna uu ku yimaado shantiiu kuu hormarina saddexdiina kuu dabamarina facala meeqaa ka shaadowday sideed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 hadda jalaba waa leeda qiyaas oo waxaad dhihi kartaa jalban ah, jalb اmanfaca la yidhahdaaba wa dafcu اlmadara aadaa loo isticmaalba jalb manfaca ah, jalbi waa la isticmaalaa waay wa calىa ficaalin ficaal uu ku yimaado ku wada cadf marka calىa facalin taasaad ku wada cadfee calaa facalintu halkay ku tacalluqaydo majiia soo ku tacalluqi mayn halkaas ku wada cadaf marka wa calىa ficaalin uu ku yimaado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 wa nakaxa waa guursaday nikaaxan nagxan maled kanu kanu qiyaas mana shaadkaasu iskaga kaaftoon nakaxa waa guursaday nikaaxan guursasho wa calaa fucuulin inuu ku yimaado masderkii facala oo mucadda ahaa fucuul uu ku imaana fucuulna laasimka iska lahaa waa shaad facala mucaddaa in masderkeedu fucuul ku yimaado naxwu waradalmaaa biyihiyuu ku arooray macnaha ceelkiyuu tegay wajahada alamra arrinkii u diiday juxuudan diidid wajaxdan qiyaas waa leeda iyadu jaxada qiyaasna waa ku yimaado faclan ah juxuud oo fucuulana waa ku yimaada laamuljuxuud ajruumiyaad ba ku barad laamuljuxuud laam layda ah, laamuljuxuud soo ma jirin waa kaasaa marka fucuul uu ku yimid waa shaad laakiin qiyaas waa leeya jaxadda wa calaa ficlin ficlin inuu ku yimaado ah, facala oo mucadaa ah waxay ku imaanaydaa facala mucadaha waxay ku imaanaydaa ficlu maxaana la rabay inay ku timaaddo facluna la rabo wa calaa ficlin uu ku yimaado naxwu dakara dakara allahi ilah xusay dikran ficlan wa qaala qowm waxay yidhahdeen dukran fuclan bidamiyay ku yidhahdeen labaad ka tirseen ficl iyo fucl laba ka tirso waa kuu dhammaatay facala mucadaa shantay ku shaadoobi jirta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 min almasmuuci waxaa ka mida aladii masmuuca laa yadkul uusan gelin alqiyaasu majiiulmasderi masder imaatinkiis min facala uu ka yimaado almutacadi wa min facala uu ka yimaado alla simi soo maha halkaas waa cadab wa min facala inuu masderkii ka yimaadaa ka mida shaadka ah, facalaha allaasimi laasimka muxuu ku imaana calaa faclin faclin yaa iska lahaa facala mucadaha iska laheed iyo ficile mucadaa ah, facala laasimaha facli ku imaane naxw cajasa wuu kari waayey arrinkii awoodu u waayey wey tabaru u waayey awoodu u waayey waa kari waayey cajsan faclan waa hadda alleylu habeenkii waa xasilay had-an faclan laakiin kan damboo hadaa ah qiyaasna waa leeda ah, waa leeda huduu'a la yidhahdaa ayadoo qiyaaskii waa leeda ilaa facalo laasima qiyaas maxaa u ahaa oo sagaal shardi leh fucuul huduu waa leeda laakiin meesha ay shaadka ka tahay waxay tahay hadan iiri aclanay ku timi aclanay ku timi waalaa fuclin inuu ku yimaado ah, masderkiiba imaana facala laasimuu ka imaana fucliyuu ku imaana waa shaad naxwu makasa waa nagaaday meeshiyuu ku nagaaday oo muddo joogay muksan fuclan nagaasho qiyaaskiina waa leeyahay mukuuh mucjamlusiidka ah, iyo balfiiri kutubta luqada mukuuh uu leeyahy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 facilihii almutacadii oo tallaabayay calaa fucuulin fucuul uu ku yimaado naxwu lazimahu waa ku laasimay arrinkii luzuuman fucuulan fiiri lazima waa facilo mucadaah mafcuul qaadata mana tusay inay inay mucadda tahay muxuu nagu tusay haada uu la xariiriyey mafcuulka uu la xariiriyey taasuu nagu tusaa inay tahay mucadda lazimahu waa ku laasimay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 aacila laasima faacila laasima oo aan lown tusayn ma tiraahdi ha shardigaa ka reebi facal waxaa iska lahaa faacila laasima oo lown aan tusayn soo maaha ka waran haddii faaciladu adaw ku timaado sow shaad maaha waa shaad waa shaad wuxuu ku yidhi wacalaa facalin uu ku yimaado masderkii naxwu camilahu wuu sameeyey shaygii camalan facalan fiiri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 afraaddeeda wax la koobi kara ma aha marka un xoogaa ayaa laga qaataa wa calaa facali naxwu camilahu waa sameeyey camalan facalan wasakida waa u carooday sakadan facalan ah, suqdanna waa ku timaadaa tanu asna waa shaad kale suqd ah, sakadan iyo suqdan labaday ku timaadaa sakidadu labada masderba waa ku timaadaa sakadan suqdan labada waa ku timaadaa ah, labadooduna waa shaad labadooda waa shaad Ah. fiiri wacalaa fuclin masterkii inuu ku yimaado masterkiya wuxuu ka imaanaa facile oo mucaddaa wuxuu ku imaanaa calaa fuclin hadda midkaan sheegaynaaba ka mid a sakida labada waa lagu miaali karaa sakida sakadan sakida sukdan labada waa ku miaalsha karta ah. ah, facile oo mucaddaa masterkeedu ku shaadooba naxwo wadidtu waan jeclaaday wuddan jeclaansho wuddantaan waa ml da mls ka tag wudn widn wadn haye qof waxaan rabaa maskaxdiisu ay holcaydo oysan hurdayn haye axmed ha wadan ta fiiri masderkeedu aad u fiiri naxwo waditu waan jecla waa facile oo mucaddaa maxaa la rabay qiyaaskeedu ha maasha alla wadan marka saddexda haddaan idhi fada saddexda waa laga shaqlaa wadan widdan wuddan qiyaas ma ku jira ah, kaa qiyaasa wadan taa qiyaaskiiya marka macnaheedu waxay tahay qiyaaskiina waa ku imaanaya laba kalena ah, waa ku shaadoobe laba kaley ku shaadoobe waa muhallathulfaaca lagu qortaa ah, marka annaga hadda waxaan ka miaalsaynay fuclanta wa sharibtulmaaca biyihii yaan cabay shurban fuclan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 xafidahu waa faacil mucadaa oo mafcuul qaadayda waxaa la rabay inay ku timaado xafdi maya kuma imaana xifdigay ku timi ah, wacalimahu waa ogaaday waa faacil mucadaa facliyaa la rabay kuma imaana waxay ku timi cilma ah, calman kuma imaan wadidtu waan jeclaaday wuddan waa ficl widdan haddaan irahnana ma la sheegay waaba tan ficli soo lama sheegin waa ah, la sheegay halkaas waxaa kugu dhammaaday afartii wasni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 waxaa la rabaa adood waxyaalahaaga daruuriga ka qabsaaya jacaylkeeda iyo ka dabadhiciddeedan iska ilaalido laakiin haddaad tiraa dembe kamali ood xarga u jarto saas ma fiicna le marka qofka waxaa la rabaa inu noqdo zaahid fi dunya laa zaahid can اdunya xarga ha u wada jare zahida waa zaahido waa ka tegay addunyadii jacaylkeedii zuhdan ficlan waa facilo laasimo ficli ku timid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 wax kale kuma kala duuna markaa hal midaa laga tirinaahe hal midaa laga tirinaahe laba laga tirin ma sa'ima waa daalay sa'aamatan facaalatan ah, sa'aaman wa sa'aamatan fiiri sa'aaman waa facaalan sa'aamatan facaalatan wa saqima waa jiraday saqaaman wa saqaamatan facaalatan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 wa calaa faclatin waxa weeyaan facilo laazim ah aan masderkeedu facilo laazima lown tusayn aan masderkeedu wuxuu ku imaanaa facla waa shaad naxwu kirta waad masayrtay taqaaru waad masayree hayratan masayrid hayratan faclatan soo maaha aara waa ayira waa facila asluhu ayira ayira saa loo cilaalina yunus ayira ilaale a sax sax haye fasaara muxuu noqday aara waa masayray ma sha allah taqaaru waa masayre hayratan faclatan waa kaasa waa xirta waad wareertay taxaaru waad wareere xaara wey asluhu xayira xaara asluhu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 waa min facula uu ka yimaado ir alaa calaa ficalinna uu ku yimaado maxaa la rabay facula masderkeeda qiyaaska xuu ahaa facaalatan fucuulatan bis labadaasuu ahaa waqis facaalatan fucuulatan lifacuul saasuu ahaa waxaa la arkay fical asagoo ku socda naxwu caruudda shaygii waa ballaartay waa ballaartay waa shay ballaaranu noqday ciradan ballaarashu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 wajabanatan facaalatan kow qiyaas waa leey qiyaaskii waa ku yimaadaa jabuna jabanatan facaalatan laakiin sheedkaana hadda tirtirsayna annaga wa calaa facalin uu ku yimaado faculah wuxuu ku imaanaa masderkiisii facal naxwu karuma karaamuu yeeshay karaman facalan soo maahan wasaruuca waa degdegay saracan degdegid laakiin karuma ogow hadda qiyaaskiina waa ku timaadaa karuma karaamatan facaalatan qiyaas waa leeda laakiin hadda naga shaadkaan halkaan rabna inaan ku barano shaadkaan baranayna ee waa sugan tahay karaamata fahaadaa kan uu ku yidhi afar soo kuuma sheegin ficilo ka timid fical facla fuclin facalin afar ma tah labaatankii waad haysataa fahaadaa kan iyo wa amhaalu waxa la midkaa yuxfadu waa la xifdiyaa walaa yuqaasu alayh waxba lagama qiyaastu ku yidhi wama alfaciilu faciil famaqiisun waa mid la qiyaasto fii masderi facala facala masderkiisa facalaha addaali tusaa calaa sawtin naxwu sahla waa dhawaaqi faraskii sahiilan dhawaaqid wadabaaqatilcarnabu bakaylihii sagaar yaroo oo maarata sagaarcad maal yaroo dhaga waaweyn leh sagaarcadaa la yidhaha ya bakayle bakelma la fahma khalaas nabad waa e hadii la fahma arnabku waa e iska bakayle waa sagaar cad wey sagaaradu ka e. hmm. mid waa iska xalaal soo ma xalaal wey waaya waama alfaciilu faciil famaqiisun waa mid la qiyaaso fii masderi facala facalaha addaa litusa calaa sawti naxwi sahla alfarasu faraskiyaa dhawaaqay sahiilan dhawaaqid wadaqabat اlarnabu bakaylihiiyaa dhawaaqay dakiiban dhawaaqid qaab u dhawaaqad annagu ma naqaan dhawaaqiisa bakayle dhawaaqa weligay ma maqan ah, ee ibnu carabigaasan iskaga akhrisayna waaya sawatad yuqaalu daalika sidaasaa la yidhahdaa dagabatil carrabu waxaa la yidhaahdaa sawatad idaa sawatad markay dhawaaqdo wa nahaqa alximaaru dameerkiyaa qayliyey nahiiqan dhawaaqid iyo qaylo wanacaqa alghuraabu tukihiyaa qayliyo qaaqiireed naciiqan faciilan marka sawd facala tusayda waa ku timaada faciil haddana wuxuu ku tusaa haddii sayr ay tusayda inay ku timaado waa kanaa wuuu anagi dhahay meesha ku qoro fiiri badrudiinku waa kuu keenay wuxuu ku yidhi waqad kaura waa batay alfaciilu faciil fi sayri socodka maahan sawdka kaliya fi sayri socod iyo wanaxwixii lamida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 facalaa daali tusaa calaa daa'in xanuunka naxwu mashaa badnu calooshiisaa socday mushaaan socosho wa qaama waa wareeray quwaaman wareerid wadaara waa wareegay madaxiya la wareegayo macnaha waa wareeray iska dheh duwaaran wareerid wa sacala waa qofacay sucaalan qoficid wa cadasa waa hindhisay cudaasa oo hindhisadu ma xanuuna maray xanuun hadduu afar goor hindhisa maxaa laleey yarxamu kala maad iska wade soo cafo kalaw lama laha waa xaggaas xanuunka sambooru qaba ah, sambooru qaban kaas iska dishta ku haya kaas waayo caddasadan ee hal mar maaha waa caddasa waa hindhisay cudaasan waay wuu ku yidhi wa naxwi mazaxa waa kaftamay musaaxan kaftamay shaadin waay ka wa amaa ficaalun ficaal wa amaa ficaalun ficaal fa mutaritun waa mid qiyaasooba fii maa kidalla tusay calaa firaarin iyo shibi fiiri mudarit waa qiyaas wey ah, qiyaaskii weli tirtirina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 inuu horta inuu surka keenaa la ha inuu saas soo laalaadiyaa la raba mogta oo la geliyo waa diiday markaa ratiga qoorta taagaya keena diidaa la yidhaha hadda lahjadu waa badan yihin haye axmed maxaa la leeya keenadaas u taqana haye ridwan maxaa la leeya geel mabata aduu reer magaalata <laughs> ha keena diid wa ha keeno macnaheedu waxa weeya surka soo dhiibo wey rati hogaandiid waa lamid waa la mid ayaduna waa la mid waqamasa waa keena diiday marka hadduu keena diiday waa kaa carar waa shibhu lfiraar wey qimaasan fi caalamka allah subxana wa tacala alam sal